بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى نواقض الوضوء هذه مدني نواقض الوضوء أحكام نواقض الوضوء weysaqaadka waxyaalaha buriya axkaamtoodiihu weli sheekhu raximahu llahu tacaalaa wuxuu ka hadlay weysaqaadka iyo axkaamtiisii waxaa sheekhu hore inoogu soo sheegay shuruud ulwuduu weysaqaadka shuruudaha uu iska leeyahay waxaa kaloo aanu soo qaadannay sunan ulwuduu weysaqaadka sunnooyinkiisa waxaa kaloo hore aanu usoo qaadanay makruuhaat ulwuduu waxyaalaha sharcigu karaahiyada ku tilmaamay oo in weyseqaadka laga ilaaliyo ay mar walbaba ay muhim tahay halkanna sheekhu wuxuu inooga sheegi doonaa qofku hadduu soo weyse qaatay maxaa weysada ka buriya waxyaalaha weysada jebin kara ayuu sheekhu inoo sheegay qaala shaykhu raximahu اllahu tacaala nawaaqid اlwuduu'i weysaqaadka waxyaalaha buriya arbacatun afar shay afar shay ayaa weesadaada burinaya afartaa mid ka mid ah hadduu kugu dhaco weesadaadii way burtay alawalu midka ugu horeeya alkhaariju waa mid soo baxay min axadi sabiilayni labada jid midkood ka soo baxay ila almaniya manidii maahane labada jid oo bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u sameeyey waxyaalaha fadalaadku inay ka baxaan waa saxarada iyo kaadida saxarada iyo kaadida labadaa jid oo ilaahay ugu talagalay mid ka mid ah haddii ay wax ka soo baxaan weysadaadii way burta sawaa-un kaana alkhaariju radban aw yaabisan shayga ka soo baxay labadaa jid mid ka mid ah shay qoyan ha noqdo shay qallalan ha noqdo muctaadan shay caado loo leeyahay oo awalba si caadiya ah meesha uga soo bixi jiray ha noqdo ow naadiran ama wax naadiroo aan la arki jirinba inuu meesha ka soo bixi jiray aan la arki jirin ha noqdo wuxuu doono ha noqdo labadaa jid mid ka mida wixii soo baxa bisu weesadii way burinaya ha noqdo shay quyan ha noqdo shay qallalan ha noqdo shay muctaad ah oo caado bini aadamku u lahaan jiray inay labada meelood mid ka mid a ay ka yimaadaan ama ha noqdo wax naadir ah wax naadira naadirka maxaa ka mid a ah? kaduudatin tixiri oo kale tixiri meeshii kaadida laga filayey ayaa waxaad aragtay adigoo tixiri uu ka soo dhacay weysadaadii way burtay meeshii duburkii dabadii laga filayey saxaradu inay ka timaado ayaa dhagax ka soo dhacay ama tixiri uu ka soo dhacay waxyaalo naadir ah oon loo baran ayaa meelihii ka yimid waxaasi naadir haba noqdaan ha qalalnaadaan hadday doonaan weysadii mar walbaba way buri ila almaniya manigii maahane waxaa laga soo reebay alkhaarij min axadi sabiilayn manida manida liannahu waxaa weeye yuujibu algusla manidu iyadu waxay waajib yeeshaa qubays laakiin weysadii iyadu ma burinayso weysadii ma burinayse waxay waajib yeeli uun qubayskii marka dee qofku isagoo qubaysanaya oo qubayskii uu waajib uu ku yahay suurtagal ma tahay inuu weysadii uu ilaaliyo weysadii inuu ilaaliyo waxay ku suurtogeli inuu iska ilaaliyo labada meelood taabashadoodii markuu astanjoonayo waa inuu khirqo iyo calal iyo wixii la mid ah ama galofis uu gashado oo galofiskaa uu ku istanjoodo si uu u ilaashado weysadii marka waxaa suurtogala weysadii iyadoo ku ilaashan in qubayska waajiban aada qubaysatay sharciyan sidaasay suurtagal ku tahay inaad markaad istanjoonayso haddaad doonayso weysadii hore kugu dhowrayd intaysan manidani kaa imaan manidani intaysan kaa imaan weysadii hore kuugu dhowrnayd inaad ilaashato haddaad doonayso oo markaad qubaysanayso markaad maaragtaahay istinjaha samaynayso dee istinjaha waxaa loola jeedaa dee meeshii in la dhaqaa la dooni ilaa waa daahir duburka qofku markuu fadhiisto inta muuqanaysa in la mayro waa waajib xaalat alqusli sida kutubteennii aanu ku soo qaadan jirnay istinjaha macnaheedu ma aha inaad kaadinayso saxaroonayso weysadiina waa kuu dhowranta sidaa loolama jeedo hadal lannu haddii alkhaarij la helo bis weysada way burtaba ujeedada waxa wey marka la isijoonayo waxaa loola jeedaa yacni inta daahirkaa si u ansaxo dabada inta ka muuqanaysa inaad mayrto saasaad ku ilaalin karta weysadaadi ila almaniya manigii ma ahani manigaa markaa culimada fuqahadu waxay shardi uga dhigeen maniyu shaksi laa maniyu lghayr manida aan weysada burinaynin waa adiga manidii kaa timido amaa mani qof kale ay leedahay haddii qofkii ay ka timaado weysadii waa burinaysaa taas see ku suurtogal tahay mani qof kale ay leedahay inay qofka ay ka timaado waxaa suurtogala ah tusaale ahaan haweenaydii bacda jamaaci sawjihaa ninkeedii markuu jimaacay ka bacdi ayaa muddo markay joogtay manidiiyaa ka timi manidiiyaa mar kale ka soo daadatay waa manidii ninka manidii ninka ayaa mar kale ka soo daadatay markay qubaysatay kabacdi waxay islahayd yacni maniyi kuguma harin markay qubaysatay kabacdi manidii ninkaa ka soo daadatay manidaasi marka weysadii way jebinay liannahu manidaasi maniyu shaksi ma ahan waa maniyu lkhayr qof kale manidiisu marka haday qofka ka timaado weysadii way burin laakiin adiga shaksiyan manidaada ma burinayso aلthaanي kan labaad ee weysada burinaya zawaalu اlcaqli caqliga suulidiisiiu kan labaad ee ka mid a ah nawaaqid ulwudu waxyaalaha weysaqaadka buriya waa qofka isagoo weyse qaba inuu caqligu ka tago qofku isagoo weyse qaba hadduu caqligu ka tago wuxuu doono caqligu ha uga tago bijunuun aw iqmaa aw sukrin aw nowm junuunuu caqligu uga tegey qofkii wuu waashay ama qofkii waa suuxay ama qofkii wuu hurday biأyi shayin min alanwaac alatii tusiilu اlcaqla shay walba nooc walba oo anwaacda caqliga suulisa haddiiba caqligii uu tago weysadii way burtay ilaa binowmi mumakini qofkii adkeeyey hurdadiisii inuu caqligu ku suulo mahan maqcadahu salkiisii salkii uu ku fariisanayo waa dabadiisii salkiisii adkeeyey min maxalli qucuudihi shaksigaas fadhigiisa fadhigaa maxalkiisana ku adkeeyey salkiisa mahan qofkii qaabkaa u hurday ee caqligii sidaa uu uga tegay isagoo hurdaya qofka qaabkaas u hurday weysadiisii ma burayso oo qaabka maxaa loola jeedaa yacni salkii ayuu meeshii uu fadhiyey dhulkii ama meeshii derintii uu fadhiyey ayuu salka ku adkeeyey isagoo lugahana saa isku dhaafsaday ayuu saa ku hurday salkiina meeshii ku adkaynay markaasuu sidaa ku hurday weysadiisii waa saxiix ma burayso leanna waxa weeye meeshii ay wax ka soo bixi lahaayeen oo aaryadu ay ka soo bixi lahayd way xidhan oo waxaa lagu adkeeyey salkii oo meesha uu ku hayo ayaa xarig u ah oo xirid u ah fasalkii yacni jaanis uu wax uga soo baxo ma haysto ilaa binowmi lmumakini qofkii adkeeyey hurdadiisa inuu caqligu ku suulo mooyee maqcadahu salkiisii adkeeyey min maxalli qucuudihi shaksigaas fadhigiisa maxalkiisiina ku adkeeyey maxalkii uu fadhiyo salka si fiican u saaray oo ku adkeeyey mooye walidaalika masaladaas waxaa lagu xambaaray xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey min xadiisi anas ibni maalig ee xadiiskii anas binu maalig ahaa anas ibnu maalig wuxuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayh asxaabta rasuulku waxay ahaan jireen yantadiruuna alcishaaءa alaakhira cishaha dambe ayay sugi jireen nabigay sugi jireen salى allahu wasalam wabaaraka calayh inuu salaadda cishaha uu ka bixiyo xataa takfiqa ru'uusuhum ilaa madaxyaalkoodu ay ka lulanayaan ayagoo fadhiya hurdadii intay qabatay nabiga siday u sugayeen madaxeedii uu lulanayo ثuma yusalluuna waa tukan jireen cishaha walaa yatawada'uuna ma weyse qaadan jirin iyagoo hurday oo nabiga sugayay cishihii salى اllahu wasalam wbaaraka calayh ayaysan weyse qaadan jirin xadiiskaas marka culimmadu waxay ku xambaareen qaabka hadda kitaabku inoo sheegayo ayay saxaabadu u fadhiyeen qaabka hadda kitaabku inoo sheegayo qof salkiisii dhulka ku adkeeyey qaabkaasay u fariisan jireen oo nabiga ay ku sugi jireen slى اllahu wslm wbaaraka calayh aلثaaliثu kan saddexaad ee weysada burinaya iltiqaaءu basharatey alrajuli wاlmar'ati ninkii iyo islaantii jirkooda jirka kulmitaankiisiiu ninkaas iyo islaantaasoo alkabiirayni ee waaweyn kuwaasoo alajnabiyeyni ee ajnebi kale ah min gayri xaa'ilin mid u dhexeeya la'aantiis labadooda jir ay kulmeen masaladan saddexaad ee sheekhu inoo sheegayo waxaa weye iltiqaa'u basharatay alrajuli waalmar'ati ninka iyo islaanta labadooda jir labadaa jir kulankoodii w ninkaas iyo islaantaas alkabiirayni ee waaweyn ninkaas iyo islaantaas oo alajnabiyeyni ajnebi kale ah min gayri xaa'ilin wax u dhaxeeya la-aantoodna ay kulmeen kan saddexaad ee wasaqaadka burinaya nin iyo naag ajnebi kale ah ee waaweyn in jirkoodu uu kulmo oo uu istaabto marba iyagoo ajnebi kale ah raggii iyo dumarkii haddii ay istaabtaan weysadoodii way burtay لأnnahu imaamuna الshaafiعي raximah اllahu tacaala wuxuu u deliishaday qowluhu tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi aw laamastumu nnisaa aw laamastumu nnisaa haddii haween aad taabataan laamasa imaamu shaafici wuxuu ku fasiray aljasu bilyaddi in gacanta lagu taabto gacanta iyo wixii la mid ah in haweenka ajnebiga ah lagu taabto ayuu aayadda ku fasiray imaamu shaafici raximahu llahu tacaala waxaa sidaas oo kale ku fasiray sayidina cumar waxaa kaloo sidaas oo kale saxaabada ku fasiray cabdullaahi bnu cumar kamaa yarwiihi alimaamu maalik fi lmuwadda sida imaamu maalik uu ku wariyey kitaabkiisa almuwadda uu ku wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa waxaa uga sugnaaday in cabdullaahi bnu cumar iyo aabbihii labaduba ay ku fasireen awlaamastum nisaa in loola jeedo aljasu bilyad waa gacanta in lagu taabto haweenay ajnebiga wixii la mida ah in weysada ay burinayso walidaalika saxaabada intooda badan sidaas ayay ku tageen way jiraan madaahibta culimmada qaarkood oo dhahaya haweeney ajnebi ay nin kale ajnebiya haddii ay istaabtaan weysadii ma burayso waxaa ka mid a madhabta xanafiyada iyo xanaabilada ayaa ka mid a marka madaahibtaas dee qofka waxaa la dooni mar walbaba annaga madhabkeenna shaaficigu sida kutubta weligeen aanu ku soo baran jirnay kitaabkanina uu noo sheegayo ayaa madhabka imaamu shaafici uu qabaa qofku marka weysadaadii adiga maxaa khilaafba geliyey haddaad tidhaado haweenay ajnebiya haddii aan taabto ama iyadoo i taabato ma weyse qaadanayo madhab fulaanan saarsan marka aad leedahay weysadaadii maxaa khilaaf geliyey haddaadan weyse qaadanina iyadoo haweenay ajnebiya ku taabatay aakhiro waxaad imaanaya adigoo salaadaadii laysku khilaafsan yahay salaadaadii culimmada qaarna iyagoo dhahayaan salaad la'aan ayuu tukaday oo salaadba kama ansixin culimmada qaarna ay leeyihiin way ka ansaxday salaado marka adiga khuruujan min alkhilaaf adigoo weysadaadiiba khilaafba ka saarayaba weysayso marba haddii haweenay ajnebi ay ku taabato waana madhabka imaamu shaafici sida uu aayaddaa uu ku fasirayo marka hadalkan sheekha uuna yidhi alkabiireyn wuxuu yidhi ninkaas iyo islaantaasoo alkabiireyni ee waaweyn kabiirayni marka ulajeeddada laga leeyahay ma aha yacnii shan iyo toban sano kaliya inay gaaraano kutubtii horena sidaasaan ku soo barannay kutubtii hore oon soo daraasaynay sidaasaan ku soo qaadanay ulajeeddadu ma aha qaangaarnimo qaangaarnimo mas'aladan looma shardiyo mas'alatu naqdi اlwuduu masalada wasaqaadka burintiisa qaangaar looma shardiye waxaa shardiya albaaliqayni xadd اlijtihaa ayaa weyninka loola jeedaa in badanna kitaab walba waan ku sheegi jirnay masalada albaaliqayn xadd اlijtihaa waa inay gaaraan xad la ijtihayn karo gabadhu tusaale ahaan waa inay gaarto xad la ijtihayn karo oo la dhihi karo alla ilahay gabadhani waxay u qalantaa naagnimay u qalantaa naagnimo ayay u qalantaa xadkaas waa inay gabadhu ay gaarto wiilkuna waa inuu xad gaaro la ishtaheeyo la yidhaaho waa ninnimo ayuu u qalmaa in la yidhaaho waa inuu asaguna wiilku uu gaaro weliba haddana cabirkaas iyo micyaarka marka la cabirayo laleeyahay qofkani xad la ishtaheeyo ayuu gaaray waxaa laga cabirayaa cinda dibaac assaliima waa cabirkaas lagu cabirayana waa dadka dabeecadoodu ay caafimaad qabto dadka dabeecadooda ay caafimaad qabto ayaa loo fiirinaya dad waxaa jira yacnii dabeecadoodu iska jiran tahay oo qalbiga maradu shahwa oo xaddaaf intuu ku noqday shahwadii iyo ijtihaadii ay ka qalloocatay ka jiran tahay oo laga yaabo gabar laba sano jira inuu iska ishtaheeyo gabar laba sanoba jira inuu iska ishtaheeyo ay dhici karto kaasoo kale miisaan ma lahan cabirna ma lahan waa shuduud jinsiyaa la yidhaha yacni waa qof dabeecadiisa shaad ay tahay ama xagga jinsiga shuduud uu uga jiro xagga jinsiga shuduud ama qallooc qofuu uga jiro weeye oo aan caafimaad qabin marka waxaa weeye waxaa la fiirinayo masaladan qofkan la ishtihaynayo xad la ishtiheeyo ma gaaray cinda dibaaca saliima oo cabirkaasna waxaa lagu cabiraya dadka dabeecadoodu ay tahay saliim alajnabiyeyni min gayri xaa'il mid u dhexeeya la-aantood ay kulmeen marka basharadaa korkaas la yidhi waxaa baxay yacni tintii oo kale iyadu waxba ma burinayso haddii tintii ama cijidii oo kale laga taabanayo ama iligta oo kale laga taabanayo kuwaasi wax ma buriyaan waxa burinaya waa korkaas caadiga ah haddii ay iska taabtaan alraabicu midka afraad ee ka mid mida ah nawaaqidkii waxyaalihii wasaqaadka burinayey masu qubuli اlaadamiy aadamiga qubulkiisa qubulku waa meesha hore oo laga kaadiyo meeshaa cawradaas aadamiga cawradiisa cawradaa taabashadeediiw ow amase xalqati duburihi duburi laadami ama aadamiga dabadiisii dabadaa wareeggeedii taabashadeediiw bibadni raaxati calcasha caloosheeda lagu taabto aw buduuni lasaabici ama faraha caloolahoodii lagu taabto kan ugu dambeeya ee wasaqaadka burinaya waxaa weeye in qofka bini aadamka cawradiisii meesha uu ka kaadinayo waa qubulkee in la taabto ama meesha uu ka saxaroonayo ee wareegga ah wareegga uu ka saxaroonayo dabada wareeggeeda ah in la taabto labada meelood taabashadooda iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha weysada burinaya weliba eh, qaabka loo taabanayo iyo inta lagu taabanayo sharcigu waa xadeeyayo waa markii labada calacalood sidaa laysugu daboolo calaacasha iyo farahooda saa la isugu daboolo intaas isku daboolmaysa haddii lagu taabto ama haddii meeshan oo kale lagu taabto intaan isku daboolmayn waa calacashan dhabarkeeda haddii lagu taabto ma burinayso haddii ikhtilaafuljinsi uusan jirin ikhtilaafuljinsi hadduusan jirinoo jinsigu yani uusan iskhilaafsanayn ee laba nin ay yihiin ama laba naag ay yihiin ninaan nin kale cowradiisa taabanaya ama asagaa iska taabanaya waa in intaa isku daboolmaysa markuu ku taabto waa calcasha caloosheeda iyo faraha caloosheeda intaa markuu ku taabto ama haddii ikhtilaafuljinsi uu jiro hadde cawre iyo kalas kalama laba meel walbood ka taabatid ayaa markaa weesaqaadkii kaa burinay nawaaqiskan marka waa sida culimmadu u badan yihiin in cawrada in la taabto in markaa weysadu ay burinayso waa sida culimmada iyo jumhuurtu ay u badan yihiin ilaa madhabta xanafiyada maahan madhabta xanafiyada waxay ku leedahay cawrada taabashadeedu weysada ma burinayso abi xaniifa agtiisa abi xaniifa isagu sidaas ayuu qabaa laakiin imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo imaam maalik saddexda madhab waxay isku raaceen cawrada taabashadeeda in markaas weysada ay burinayso iyagoo u deliishanaya xadiiskii busra xadiiskii busra ayaa wuxuu ku soo arooray gabadha busra la yihaah oo saxaabiyadda nabiga sala allahu waslama wabaaraka caleyh waxay ka warisay inuu nabigu yihi salى اllahu waslm wbaaraka calayhi man masa dakarahu falyatawada qofkii cawrada taabta ha weyse qaato uu yihi nabigu salى اllahu waslm wbaaraka caleyh maa yaxrumu calىa man intaqada wuduu'uhu haadaa midkani maa ayiladii kii weeye yaxrumu xaaraamka ah calaa man shaksi xaaraamka ah shaksigaasoo intaqada wuduu'uhu shaksiga weysadiisu ay burtay halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah llahu tacaala weysadii hadday burtay maxaa xaaraamka ah weysadii haddii ay burtay maxaa xaaraamka ah yaxrumu waxaa xaaraamka ah calaa man shaksi dushiisa shaksigaasoo intaqada wuduuhu shaksiga weysadiisu ay burtay arbacatu ashyaa afar shay ayaa xaaraamka ah dee qofka haddii weysadiisu ay burto sheekhu wuxuu ku yidhi afartan shay ee soo socota xaaraam ayay ku yihiin waana ku dembaabi oo ilaahay caradiisa ayay keenayaan afartan shay adigoon weyse qabin haddaad samayso carada ilaahay ayay sabab ugu noqonee iyo dembi dembigay sababka ugu noqon asalaatu salaadeew kan ugu horreeya ee weysadu hadday kaa burto xaaraamkaa noqonaya waa inaad salaad tukato wa mulxaqaatuhaa salaadii wixii la haleeshiyena waa la mid waxaa la haleeshiyey maxaa ka mid a ah? sujuudu shukrigii sujuudu tilaawo oo kale sujuud xataa sujuudda xataa ma samayn karto hadaadan weyse qabin sujuudu shukri ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni sida kutubtii hore aanu kusoo qaadan jirnay nicmaa lagugu bishaareeyey bishaara kuu timid maxaa sunnaa inaad sujuuddo bishaarada aad ku faraxsan tahay haddii lagaa farxiyey inaad ilaahay u sujuuddo ilaahay aad ku shukriso sujuuddaa sujuudu shukriga ah adigoon weyse qabin ma samayn kartid waxaa la mid a ah sujuudu tilaawa adigoo qur-aankii dureerinaya oo qur-aankii korka ka akrinaya ayaa waxaad gaartay aayadihii lagu sujuudi jiray mana weyse qabtid ma sujuudeyso sujuudu tilaawana ma samayn kartid sujuudu shukrina ma samayn kartid haddii weysadii ay kaa burtay waxaa kaloo salaada la mid a ah, asalaad sawaaءun kaanad fardan aw naflan salaaddu waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto oo ayse la mid xaaraan wadawaafu dawaafkiiu masalada labaad ee qof aan weyse qabin xaaraamka ah waa dawaafka kacbada nabiga salى اllahu waslama wbaaraka caleyh wuxuu yihi addawaafu aلsalaaة ilaa ana allaha axala fiihi alkalaam dawaafka nabigu salى اllahu waslm wbaaraka caleyh wuxuu yihi salaaduu la mid yahay laakiin salaadda wuxuu uga duwan yahay yuu yihi nabigu salى اllahu عaleyhi wasalam hadalka ayaa ilaahay xalaal uga dhigay yani dawaafka in lagu hadlo ayaa xalaal ilaahay ka dhigay laakiin sida kale salaaduu la mid yahay oo isaguna qof aan weyse qabin dawaafkiisu isaguna ma ansaxay ama dawaafku sidii oo kale weeyo ha noqdo dawaafu lfardi ama dawaafu nafli dawaafu waajiba ha noqdo ama dawaaf sunna ha noqdo marba adoon weyse qabin kacbada waa ixtiraam ilaahay uu xushmeeyey subxaanahu watacaala xushmayn iyo qadarin la qadarinayo weeye kacbada salaada loola qaabilayo maadaama salaaddii xaggeeda loola jeesanayo maxaa laga dhigay salaaddii oo kale iyadana salaadii oo kale iyadana laga dhigay oo qof aan weyse qabin ma dawaafi karto wamasul musxafi musxafka qur-aanka taabashadiisii ayaa xaaraam ka ah qofkii aan weyse qabin iyo wa xamluhu xamlulmusxafi musxafka xambaaridiisii waxaa kaloo xaaraamka ah qofku hadduusan weyse qabin musxafka qur-aanka inuu taabto iyo inuu xambaaro labaduba xaaraam liannahu waxaa weye waa min baabi الtabjiili waالtawqiiri lilqur'aani اlkariim waxaa sharcigu sidaa uu jideeyey min baabi الtabjiili waالtawqiir weyneyn iyo xushmayn la xushmaynayo lilqur'aani اlkariim qur'aanka kariimka ah adigoon weyse qabin ha isku taabanin lannu ilaahay jala jalaaluh wuxuu leeyahay laa yamasuhu ila almudaharuun qur'aanka ma taabtaan ilaa kuwa la dahiray maahan haddii marka dahaara kaamila aadan qabinin oo xadaskii weynaa iyo kii yaraa labadaba aadan daahir ka ahay